alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu calى rasuuli اllah wعlى alihi waصaxbihi wman ihtada bihudaahu wabacd aلsalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu <clears throat> waxaynu ku jirnay kitaabkii tafsir اlbaadi'iin biاsطilaaxaati اlmuxadisiin waxaanay inoo joogtay mabxaska uu sheekhu kaga waramay ama kaga waramayey ciwaankana uga dhigay cilmu lxadiid ama cilmu usuuli lxadiid iyo bal sidii uu ku bilaabmay ciddii ugu horeysa wax ka qortay ma jiray markii hore mise muu jirin saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo quruntii mufadalka ahayd ma yaqaaneen masaaladaasi baabkii uu sheekhu u caqiiday ayaynu ku jirnay waxaynu hadalka uu sheekhu qoray gogoldhig uga dhignay darsigeennii hore waxaynu gogoldhig uga dhignay hadal aynu ku caddaynay amaba aynu ku iftiiminaynay in cilmigani usuushiisu ay jirtay oo la yaqaanay oo asal sharciya iyo uu leeyahay meel loo raadraaco oo aanu ahayn ama aan la odhan karin cilmigani waa cilmi mubtadacahoo saxaabadii rasuulku sala allahu calayh wasalam may aqoonino taabiciintii iyo culimmadii la midka ahaa may aqoonino ama ka dambeeyeyoo waxa weeyaan wax jiro mu ahayn aan saa loo odhan karin waxaynu tilmaanay cilmi culuum ulxadiid qawaaciddiisa waaweyn ee tirarka uu ku dhisan yahay inay ka mid tahay altathabutu fi lakhbaar soo ma wataأkudu min sixatiha wasalaamati salaamati naaqiliha waxaanu inu tathabutka noocaasihi dee asal buu sharciga ku leeyahay soo ma hadduu sharciga asal ku leeyahay dee shay asalkiisii jiruu noqonaya soo ma hay qur-aanka akhbaarta in laga layska hubiyo oo wax kasta oo la maqlo aan lala cararin ama aan wax lagu dhisin ee qofku wuxuu warka uu iska hubiyo khaasatan uu iska eego qofka warka sigadaa inuu yahay wargaleen warkiisa la qaadan karo iyo inaanu ahayn qur-aanka asal bay ku leedahay maxaa u daliila yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binabain faeesh fatabayanu fatabayanuu iska hubiya hubsada haddii war laguu sheego oo dabeedna warkii aad wax ku dhisto intaad budh ama hub qaadato dabeedna aad mid kaga qalab siiso oo hadhowta lagu dhaha sheekho warku mabuu jirinba ya saw masiibo ma ha marka waa inaad iska hubiso wixii akhbaara ee ee waxa weeyaan khaasatan sharci ku dhismaayo wax warka wax warkiisa la hubiyo oo sixadiisa iyo salaamadiisa la ta'akudana dee waxaa ugu akidsan wixii xalaal iyo xaraam ku saabsan wixii caqiide ku saabsan wixii axkaam sharciya ku saabsan ayaa dee ugu akidsan walihada qira'a waxaa ku soo arortay aayadda in jaakum faasiqun binabain fatahabatuu iska suga warka warka iska suga aayadda culimadu waxay dhaheen waxay nas ku tahay qof aan wargalaan ahayn warkii uu kuu keenay sidaad ula dhaqmaysaa waad iska hubinaysaa soo ma macnaha mafhuum waa maxay mafhuumulkhaalafo waxa weya qofkii wargaleena ee cadliya ee fiqa ah ee waxa weeyaan qofaan diintiisa iyo dadnimadiisa midna aan la durina ee lagu yaqaano siyaano iyo dhowrsanaan iyo xifdi iyo dabdi dee warkiisa qaado walihaada maxaan kugu weri in badan waa yeelkeena soomaaliyeed markaad wararka qaarkooda loo sheego waxay ku odhanayan maxay waarin warka ayaa sheegay hebel waarin iska hub iska hub waar iska hub waxaa laga yaba inaad istiraahdo waxaa laga yaba inaad istiraahdo waar odaygan bacda ku xidhan maxay ahayd ya laakiin baci kuma xidhna wuxuu iska wuxuu wuxuu mumaaraso iyo iyo khibro uu leeyahay oo dadka u yaqaano iyo qofka warka sheegayo laga yaqaano inuu kaa badiyo buu wax ku dhisaya maaragta ayuu wax ku dhisaya sharciguna muxuu leeya maa nidhi sharcigu wuxuu leeyahy niman sariflayaala oo sayaarifaa oo warkooda la qaato soo soo oo loo daba fadhiista hawshaas axaadiista nabigeenna waxaynu idhi calayhi salaatu wasalaam darsigii horeaan rabaa inaan soo dul maro axaadiista nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaynu idhi atahabutu fi lakhbaar wuu ku jira oo waa waa waa arrin nayla faray oo sidaa aayaadka qur-aanka nayloogu faray aayadda iyo aayado kaleba waxa weeyaan nayloogu faray sunada nabigeena alayh salatu slam rasuulku sala allah alay slam wuxu uhi kafa bilmari iman ish an yuxadita bikulli maa samic qofku waxaa dembi ugu filan wuxuu maqlaba inuu sheego oo sida baraa bulshada ka taagan imka soo waxaa la yidhi waa caynkane ka kacay hadhowna kullaha waa been ya adhan kullaha waa been nebigu wuxuu yihi qof dembi waxaa ugu filan wax kastuu maqlay inuu sheego marka ha noqonin qof aan qof aan aamusinba wax alaala wuxuu maqlo uu sheegaya maxaa markaa imanaysa been intaad maqasho de inaad sheegto waxaan sugnay intaad maqasho inaad sheegto ya oo aada naqliso oo hadhowtana dee la ayaa hebel baa yii deedna mar iyo laba iyo saddex iyo afar marka la arko inaanad waxaaad sheegtay inaanay sugnayn hadhowta hoostaa lagaa xariiqay ma garata hoosta laga ariiqaya halkii dadka aad la joogtay waad ka soo baxaysaayo waxaad gelaysaa khaana dadka layska hubiyo wararkooda ayaad gelaysa ah, lagama waxaa laga yaba inaan laguu sheegin laakiin dadku saa ka haystaan haddii aad warkaa ka hadhi weydo hadhowta la ogaado inaad beeno waaweyn dee nashirisay adaguna waxaa lagugu qorayaa adiga hadhowta aad gelaysaa khaanad la ydhaa hebel ha warkaasi warkiisa badankiisa waa been badankiisa waa been dabeedna waxaa iman doonta dee in qofka war war loo sheego ad deedna la yidhaha warkaa hebel baa yidhi waa war dhagax inooga dhiga dhagax ah. ma garat ina inaga hakiya lama hube marka nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu waxa uu aada uga digay in isaga been laga sheego calayhi salaatu wasalaam wixii uu yidhi waxaanu odhan in laga sheego nabigu alayh isalatu salaam man kadaba calayhi mutacamidan falyatabawac maqcadahu min annaar qofkii u kasay kadalika nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi man xadaa canii bixadiiin yura anahu kadib fahuwa axad lkaadibiin ama fahuwa axad lkaadibeyn nusuusta marka isu geyso iyo nusuus tilmaamaysa rasuulka sala allahu alayh wasalama wixii xadiisa uu sheego inaanay banaanayn in wax lagu daro inaanay bannaanayn oo sida cibaadaadkii loogaga dayanayo waxbana aan lagu daraynin ayaa warkii nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu sheegayna isagana loo warinaya isagoon waxba lagu darin marabtaad ayuha nnaas khuduu canii manaasikakum salluu kamaa ra'aytumuunii esh usalli sala allah alayh wasalam idan hada tahabut iyo inaad hubto waxaad nabiga ka warinaysa calayhi salaatu wasalaam waa manhaj asiila oo harciga harciga asal ku leh cilmigan dhanina muxuu ku sugan yahay cilmuxadiis gebigiisu wuxuu ku wareegana waa maxay waa atahabutu fi labaar soo ma atahabutu fi abaar walihada saxaabada rasuulku sal allahu alayh wasalam wahum khayru lquruun wahum khayru lquruun nebiga calayhi salaatu wasalaam markay wax ka warinayaan aad iyo aad bay u hubsan jireen waxay rasuulkooda ka sheegayan sal allah alay wasalam qaarkood iyagoo ka baqaya inay nebiga calayhi salaatu wasalaam warkii uu sheegay wax ka gedmo ayay waxa ay qaateen madhab ah inay waxay ka fursan waayaan mooyaane inay nebiga calayhi salatu wasalaam wax kale ka sheegin qaarkood marka ay rasuulka wax ka warinayaan way cabsi ay cabsanayaan iyo qadarin ay xadiiska rasuulka sal allah alay wasalam qadarinayaan iyo makaanada in nebi maxamed war laga wariyo oo dadka waxawey war laga soo naqliyaa cidamka iyo makaanada ay la leeday iyo xurmada ay la leeday awgeed dhidid baa ayay qarsoomi jireen marka rasulka sal sl ka wariyay qaarkood markay axaadiistii nebiga sheegaan waxay odhan jireen si aan dembi u raacin aw kamaa qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam ya aw naxwan mima qaala ayay odhan jireen saxaabada nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wax aanay ogeyn waxaanay ogeyn marka ay maqlaan oo la dhaha nebi maxamed baa yidhi qaar ka mida ah madhabkooda waxaa ka mid ahayd ama dhaqankooda waxaa ka mid ahayd inay hubiyaan oo qofkii warkaas sheegay la dhaaho markhaati u keen warkaas markhaati u keen markay leeyihiin ma tuhunsano qofka sheegay ee waxay doonayaan inay hubiyaan waxa la sheegay farqi baana udhaxeeya qofka warka kuu sheegay inaad tuhunsan tahay oo aad warkii aad u aragtay qof aan inuu yahay iyo inaad leedahay warkan aad sheegtay nin ehelaad u tahaye laakiin cid markhaatiyahoo warkan sii akidaan raba cumar khadaab radi allahu tacala canhu abuu muuse waynaga sheegnay qisadiisa soo ma kadalika waynaga sheegnay hishaam inuu ku qabsaday aayad qur-aan oo uu qiraa qiraa'adkii nebigu u ahriyay kamid u ahriyo inu cumar garanaynin iyo inuu nebiga ula tegay calayhi salaatu wasalaam ya saxaabada rasuulku sal allahu aleyh wasalam waxay aada ugu dadaali jireen nebigooda calayhi salatu slam waxay ka maqleen siday u maqleen inay u wariyaan tahabut bay tahay iyo tayaqun iyo dabdin ay cilmigii dabdiyeen cabdillahi bin cumar khadaab xadiiska macruufka taqaanaan bunya islaamu ala amsin ya bunya alislaamu calaa khamsin nin baa wuxuu ku qabsaday shahaadata an laa ilaha illa wa ana axmed rasuul waitaai zakaat wاlxaji wa sawmi ramadaan saasuu u akriyay cabdillahi bin cumar khataab wlxaji wa sawmi ramadaan muxuu dambaysiiyey sawmi ramadaan riwaayadka xadiiska riwaayaad ka mid a ah. markaasuu ninintuu kacay buu yihi cabdillahi bin cumar oo xadiisku sida saxda ah waxa weeye wa sawmi ramadaana wاlxaji cabdillahi bin cumar wuxuu ku yihi laa laa laa wاlxaji wa sawmi ramadaana haakada samictuhu min rasuuli اllahi salى اllah alيh wasalam anaa maqlaanko oli baa lagu yidhi ninki sidaasaana nebiga uga maqlay sal allahu alayh wasalam hada tahabut cajiib ayuha alikhwa sidaa saxaabada rasuulku sal allahu alayh wasalam ay ahaayeen ay u fahmeen nebigooda calayhi salaatu wasalaam wixii laga warinayo in wax la hubo oo ay garanayaan oo siduu nebigu u yihi sal allahu alayh wasalam ay u warinayaan iyo siduu u sheegay ugu dadaaleen sidaasoo kale manhajka tahabutka iyo iska hubinta iyo cidda wax laga warinayo maaragtay barashadeeda ayay taabicintuna haayeen intaana taabiciinta bacdulamila ka sheegin saxaabada rasuulku sal allahu alayh wasalama radia allahu canhum ardaahum beenna laguma aqoonin tadliisna laguma aqoonin Eh, waxa weyaan maaragtay xifdigooda iyo rasuulka sal allah alay wasalam waxay ka warinayaan niman dabdiyay bay ahayn ka suurtagalahayn fii xaqihim radia allahu canhum waardaahum inay nebigooda been ka sheegaan abad abad wamaca dalika bacdi iyaga ka midihi bacdi iyaga ka midihi markii ay ila waa bini aadane ay wahmiyeen oo ay shay cilmiga ka mida ama ay nebiga ka sheegeen ay si isu male si u maleeyeen qofku inuu shayga isaga oo aan u kasin si khataa u wariyo iyo qofku inuu shayga u kaso inuu khalad u wariyo ama qaldaa way kala duwan yihin soo maxaa la kale idhahdaa maxaa la kale idhahdaa camdiyo iyo khata ama wahm saxaabada qaarkood radi allahu canhu markay bacd lashyaa ku wahmiyeen saxaabadii kalea toosiyey saxaabadii kale ayaa toosiyey oo saxay oo wahmigoodii sheegay oo inay khata tahay sheegay cabdillaahi bni cumar khadaab baa waxaa waxa uu yihi ictamara nabiyu sala allahu alayh wasalam fi rajab nebigu calayhi salaatu wasalaam rajab buu cumraystay cabdillaahi bni cumar khadaab ayaa waxa uu yidhi ictimara nabiyu sala allahu calayh wasalama fii rajab umuna caaisha radia allahu tacaala canha warkii maqashay markaasay tiri raxima allahu aba cabdiraxmaan ilaahay aba cabdiraxmaan ha u naxariisto khayr iyo wanaag ha siiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu cumraystay rajab wuu ismoodsiiyey ee nebigu rajab ma cumraysan ma aragtaa maxay tilmaamaysaa inuu cabdillahi bin cumar khadaab masaladaasi ku wahmiyey kadalika waxaa idin soo maray xadiis ibnu cabaas ee ku sugnaa rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu umuna maymuna guursaday isagoo isagoo isagoo muxrima so laguma qabsan ha marka saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam xataa wixii khata iyo wahmi uga dhaca waxaa manajkooda ka mid ahayd inay kuwa kala saxaan ku istidraakaan walihaada bacd ahli lcilmi waxay alifeen kitaab sarkishuaan filaya uu kaga waramayo istidraakaatu saxaabati bacdum calaa bacd waxyaabaha saxaabada rasuulku sal alla alay slam barkood barka kale ay ku naqdiyeen ama kaga daba tegeen ee cilmiyan waxa weeyaan ay ugu qabsadeen istidraakaadkaa saxaabadu bacdum calaa bacdin culimada mucaasiriintina laba risaalo oo cilmiyo oo aad u qiimo badan bay ka alifeen axdaahumaa waxaa leh macalin macalimiintaydii ka mid oo waxa weeyaan la yidhaahdo doctor tunayaan in cilmiga wixii ahelkiisa qeyb ka mida ah ay ku khatacdo ama ay si aansaxayn ismoodsiiyaan in la saxo waxay ka mid tahay min xifdi sunati rasuuli sal اllah alayh wasalama xadiiska nebiga sal allah alayh wasalama yani waxa weyaan in wixii dadka qaarkood ku khaa'een ama ruwadda qaarkood ku wahmiyeen in la saxo oo saxaabada rasulka sal l slm bacduhum barhkoodba barka kale ay ku istidraakayaan waxay ka mid tahay min turuqi xifdi sunnati wa siyaanatiha taabiciinta u kaalay markii casru taabiciin yimi waxaa soo baxay dad badan oo bidac waxa weeyaan ku ibtiloobay ayaa soo baxay khawaarijtii murjiadii qadariyadii ahlubidac bidac baa soo baxay bidaca si looga ilaaliyo sunadii rasuulka sal allahu alayh wasalam ixtiyaad intii saxaabadu ay qaateen ka badan yaa qaatay aimadii taabiciinta ala sabiil mihaal maxamed ibnu siriin albasri raximah allah boqol iyo tobankii hijri ayuu dhintay waxa uu yihi waxay ahlucilmigu idhahdeen waxa uu ahaa marka war la sheego xadiis nebi sal allah alay wasalam nebiga ala sl xadiis laga sheego kaana yufatishu fi lsaniid sanadka warkaa lagu wariyey ayuu raggiisa midhmidhu baari jiray ciddii warisee sheegtayna waxaa la odhan jiray yaad ka warisay yaad ka sheegtay yaad ka qaadatay wuxuu odhan jiray ibnu siriin ina hada lcilmi diin cilmigan oo diinta ah oo sunnadii iyo qur-aanka cilmigani waa diin fanduruu canman taakhuduuna canhu diinakum ciddaad diintiina ka warinaysaan iska hubiya imaam muslim baa fii muqadimati saxiixihi ku wariyay aarkaas cilmigani waa diin xadiiska rasuulka sal allahu alayh wasalama waa diin ummadda dhaqankoodii iyo caqiidadoodii iyo axkaamtii fiqigaayda xalaal iyo xaraan lahayd iyo wixii tarkiib iyo tarhiibaha iyo akhbaartii qiyaamaha iyo waxaa la ah ee sharcigu ka warrama ku dhisan tahay xadiiska rasuulka sal allahu alayh wasalam waa diin fanduruu canman taahuduuna canhu diinakum iska hubiya eega hoosu eega ciddaa diintiina ka qaadanaysa waxa uu yihi radia allahu canhu kadalika siduu imaam muslim fii muqadimati saxiixi ku wariyey lam yakunuu waxay yidhaahdeen waxa uu yihi lam yakunuu yasaluuna can اlisnaadi falama waxa uu yihi lam yakunuu yasaluuna can اlisnaadi ahlulcilmigii aan soo gaadhnay waxa weeyaan culimadayadii may sanadka may baari jirin waayo de cidda wax laga warinaya aanu soo gaadhnay haddaanu taabiciinay saxaabadii rasuulka sala allah aleyh falama waqacat ilfitna markii khawaariji soo baxday falamaa waqacat ilfitna markii cumaan dhintay labadaba waa la yidhi ya qulnaa samuu lanaa rijaalakum waxaa la yidhi waarninow waxaad ciddaad wax ka warinayso cilmiga ciddaad ka sheegtay sheeg nabigu saay saasuu yii yaa kuu sheegay hebel yaa hebel yaa u sheegay hebel hebel yaa u sheegay hebel nimankii isnaadka ku jiraa midhmidh loo eegay fayundaru ila ahli sunnati fayukhadu xadiiuhum wayundaru ila ahli lbidcati fayutraku xadiiuhum waxau yihi ciddii ahlu sunna ah ee aan bidco iyo been iyo kadib iyo tadliis iyo waxa lamidkaa lagu aqoonin warkooda waa la qaadanaya sanadka raggiisu safadaa yeeshaan waa la qaadanaya sanadka raggiisu ay ibtila gashana ama waxa weeyaan dhibi ka soo baxdana cabdillah ibn cabaas radi allahu canhu oo majlis fadhiya ayuu nin bashiir alcadowi la yidhaha u yimi xadiis buu daldalay qaala rasuul lahi sal la sl qaala rasuul lahi sal cabdillaahi wuxuu arkay aan dan gelin cabdillaahi ibnu cabaaso aan dan ka gelin warkiisii dhegaysanayno wax kale iskaga magaranaysaa ka mashquulsan ayuu arkay dabeedna wuxu uhi maalaka ya bnu cabaas uxadiu عن rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam wa araaka laa tasmacu likalaami nebi maxamed baa war ka sheegaya waxa weyaan warkayganama dhegaysanaysid waa sidee waxau ku yihi cabdillahi bn cabaas ina kuna ida samicnaa rajula yaquulu qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ibtadarathu absaaruna falama rakiba annaasu sacba wadaluul lam naakud ila miman nacrif ama tarakna annaas waxau yihi mar beri beryaa ka mid ah waxaanu ahayn markaanu maqalo qof qaala qaala rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam leh xaggiisaanu hal mar keliya u jeesan jirno attentionka iyagoo dhan siin jirno indhaha indhaha iyagoo dhan xaggiisaanu usii jeedin jirnay wa asqaynaa ilayhi biaadaanina dhanna waa siin jirnay beri saasaa jiri jirtay buui falamaa rakiba annaasu sacba wadaluul markay dadkii wax walba yeesheen ee qaar badani meelo qardajeexa isku qaadeen ee qaar badani ay sidii mudnayd ka baydheen ay qaar badani sheegeen waxaanu nebi maxamedba sala allahu caleyh wasalam oo ama qaar badani ay ay diyaanadoodii iyo alla kacabsigoodii la duray dad wax walba iska sheegaya markay soo baxeen falamaa rakiba annaasu sacba wadaluul markay dadku meel adag iyo meel aan mudnayn oo badanba isku qaadeen cid aanu garanayno mooyaane cid kale dhagaayaga ma siino xadiisna kama dhegaysano cid aanu garanayno mooyaane cid kale xadiis kama qaadano aragtaate hada alficil ee cabdillahi bn cabaas uu sheegaya inay sameeyeen hadday yihin saxaabadii rasulku sala allahu alayh wasalama waa ixtiyaad liriwaaya waxa weeyaan kala hufid kala shaandhayn ciddii nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisii waxa weeyaan warisay waa nooc ka mida tathabutka iyo hubinta khabarku inuu sax yahay dayn maxaynu siriin sheegnay imaam malik raximah llah imaam daar lhijra sidaasoo kale ayuu isaguna usoo gaaray taabiciintii waaweynaa oo iyaguna dhaqan ka dhigtay inay kala hufaan kala shaandheeyaan cidda nebiga calayh isalaatu wasalaam ka warinaysa iyo waxa laga warinayaba oo ay hubiyaan isaguna waddadii ayuu maray waxa uu yihi raximah allah waxa uu yihi raximah llah imaam malik laa yukhadu lcilmu min arbac wa yukhadu miman siwa dalik horta imaamu malik waxaa lagu sheegay imaamu malik waxaa lagu sheegay kaana miman yantaqi alakhbaara wa yantaqi waxaa lagu sheegay ixtiyaad badan oo akhbaarta uu ku samayn jiray iyo iska hubin badan dadka uu wax ka warinayana kaana yantaqiihim qofba qofku ka xifdi iyo diyaano badan yahay ka salaax badan yahay ka dabdi badan yahay ayuu ku dadaali jiray inuu wax ka wariyo waana siday ahaayeen casrigiisa aimadii noolayd ya casrigiisii aimadii noolayd ama ku dhoweyd cuqbata bnu naafic waxaa laga sheegay laa laa tuxadiu ila can iqa xadiis nebi ka warinina ilaa nin iqa mooyaane iqatun fii diinihi cadlun fii diyaanatihi waa fi diyaana waana daabidun xaafidun fima yarwi nin iqa ah oo labadaa dhinac kalsooni ka haysta mooyaane cid kale waxaa ka warina imaam maalik waxa u yihi sidaynu sheegnayna wuxuu ahaa miman yaxtaau fi rijaal wayantaqii oo taxariga badan lagu bartay walihada kitaabkiisa ahlulcilmi waxay ku sheegeen muwa muwa imam mali maa lagu sheegay asaxu kitaabin soo ma asaxu kitaabin baa lagu sheegay muwa imaam malik imaam mali wuxuu yihi cilmiga lagama qaato afar laa yuukhadu lcilmu min arbacin wayuukhadu miman siwa dalik afartaa bal hadda dhegeyso wuxuu yihi min safiihin cilmigii lagama qaato mid safiiha ya oo wax magarata ah oo wuxuu sheegayo iyo cidduu wax ka warinayo iyo wuxuu leeyahay ah, dee ma garanaysaa xaalkiisu qubana salaasadiye kaa waxba lagama qaato waa hagaag waxaa kaloo yidhi walaa min saaxibi hawan yadcuu ilaa hawaa walaa min saaxibi hawan yadcuu ilaa hawaa mid hawe iyo bidco u saaxiiba hawe iyo mukhaalafo u saaxiiba oo sunnadii khilaafsan oo bidaca dadka ku fidnoobay ka mid a lagama qaato kaasoo weliba yadcuu ilaa hawaahu hawadiisii iyo bidcadiisiina weliba daaci ahoo ku baaqaya kaana cilmiga lagama qaado leesh dee kasafiha maa cilmiga looga qaadan waayo dee wuxuu sheegayo wax sax iyo wax qaladaba wuu isku dhex qasaya sooma kan kan saaxibu hawada ah ee hawadii walaa min saaxibi hawan yadcuu ilaa hawaahu mid hawo u hawadii ku baaqayana maxaa wax looga qaadan waayo dee in bidcadan uu ku fidnoobu dee kuu qarinaya soo maa iyaduu kuu salaxaya markaas walaa min saaxibi hawan yadcuu ilaa hawa isna waxba lagama qaato walaa min kadaabin yakdibu fi xadiisi nnaas wain kaana laa yutahamu fi xadiisi rasuuli lahi sal اllah alay wasalam mid beena waasahoo dadka been ka sheegoo lagu barsay inuu dadka war beena ka sheegana kaana isagana xadiisa ka qaadani walow yaanba la ogaanin inuu nebi maxamed been ka sheegay waayo dee ninka dadka been ka sheegay waxa uu khataru yahy inuu nabigana been ka sheego soo ma walaa min kadaabin yakdibu fi xadiisi اnnaas wain kaana laa yutahamu fi xadiisi rasuuli lahi sal اllah alay wasalam yaanba lagu qaban isagoo nebiga been ka sheegay kol haddii dadkii inuu been ka sheegaya la arkay oo dadka inuu been ka sheego aanu ka tawarucaynin khatar wuxuu yahay ama yani inuu inuu dee intu ay la taraarto uu nabiga been ka sheega sal allah alay wasalam marka min baab ilixtiyaad isna xaggana warkiisa xaggana la dhigaya ma aragtaa waxa u ihi walaa min shaykhin macruufin biاsalaaxi wاlcibaadati sheekh lagu yaqaano salaaxa iyo khayr iyo cibaado lagu yaqaano walakinahu laa yacrifu xadiisa rasuuli lahi sal ala la lakin nabiga sal la alay waslam xadiiskiisa aan waba ka garanayn xadiis nin nin xifdigiisu fiican yaho ah, xadiiskii nabiga nin xifdi nin xifdigiisa lagu yaqaano maaha inuu garanayo nin lagu yaqaano maaha ma garanayo xadiiskii nabiga sal allahu alay wasalam xifdi mana xifdisana mana garanayo waa nin isaga go-ay cibaade iyo zuhdi isaga go-ay kaana ha ku dagmino de wuxuu sheegaba ha qaadani kol haddaanu xadiiskii aqoon u lahayn ila isagu wax kastoo la sheego de xadiis buu moodaya walihaada rag badan oo zuhdiga iyo salaaxa ku sheegna rag badan oo zuhdiga salaaxa ku sheegna xadiiska nebiga lagama warin jirin imaamu maalik laftiisaa laga sheegay halkan waxaan kusoo gaadhay buui ma toddobaatan in ku dhow buui oo oo waa maarata rag toddobaatan ku dhow ayaan halkan masaajidka nebiga kusoo gaaray oo cibaadada iyo salaaxa iyo zuhdiga alla siiye aada yaabayso laakiin aan xadiis nebi laga martino waru haynin aan cilmi laga martino waru haynin aan kusoo gaaray walihaada waxaad arkaysaa muxadisiintu ragga qaarkood marka lasoo qaado iyagoo le fulaan xaatibuley hebel ninka la yidhaahdo waa xaaibuleil xaaibuleil waa maay wax walba wuu urursadaa xaaibuleil xaggee laga keenay xaaibuleil waxaa laga keenay markaad intaad gurigaaga ka baxdo aad xaabo doonato dee waxaad soo urursanaysaa xaabada inteeda kuu shidmaysa soo ma ee eh, hadhowta dabka kuu gelaysa de hadaad soo haddaad soo urursato ka waran ood soo soo gurato wax marka dabka saarta markaba damaya oo aan biyo kuu diirinaynin ya marka ninkaas xaba shay kasta iska guranaya ee aan waxba u kala eegin waxaani ma ku anfacayaan mise kuma anfacayaan wax adag ma yihin mise wax adag maaha dab ma geli karaan mise ma geli karaan tani waxa weeyaan ul ma noqon kartaa mise ma noqon karta wuxuu arkaba iska soo urursanaya ee weliba habeenkii ururinaya habeenkiina dee xoolama arko mot marka muxadisiintu ninkii xadiiska nebiga sal sl aan aqoonta u wuxuu maqlaba xadiis nebi u sheegayey waxay yidhaheen fulanun xaatibu leyn waa habeen xaabaysta ya wuxuu arkaba xaagu moodaya marka wuxuu arkaba xadiis buu malanaya walihada rag fiqiga ku sheegan ayay culimadu idhaaheen ma kaanuu yacrifuuna fii xadiisi rasuuli lahi sal alla alay slam shayan xadiiska nabiga sal allahu alay wasalam waxba kamay aqoon rag fiqiga ku sheegan ku sheegan ya ayaa ahlucilmigu waxay leeyihiin ad xadiis marka lasoo soo gaadho xadiis nabi nin war u maaha mawduucaad iyo munkaraad iyo beeno badanoo nebiga laga sheegay waxaasu axaadiisu haystaa leila nahaar werinay sheekha la yidhaahdo shacrawi raximah llah ee masriga axaadiista uu inta badan sheego ee uu ku iyo qisaskuu ku sheego ama tafsiirkiisa ama majaalisteeda akaruhaa waa israa'iiliyaad iyo mawduucaad ma saxat axaadiis ah, rasuulillah aklabuhaa maa saxat can rasuuli lahi sal allah alayh wasalam walaa habatat canhu marka cid kasta oo cilmi sheegtaa cid kasta oo cilmi ku ogag lihi maaha inay xadiiska nabiga sala allah alayh wasalama ay taqaan ay taqaano marka imaam malik raximah llah sidaas ayuu leeyahy hada hada alcard almukhtasar ayuha alikhwa waxa aynu u sheegnay oo aynu sidaa ugu sardinay si aynu u caddayno in cilmigani cilmi jira oo la yaqaanay oo lagu dhaqmi jiray u ahaa waxaanu la mid noqonayaa cilmigii aanu hi cilmi usuulifiqhi iyo cilmiga naxwaha iyo kuwa lamidkaa oo ay saxaabada rasuulka sal allahu alay wasalam iyo quruuntii mufadalka ahayd ee horeeye ay ay ku yaqaaneen dhalashada ay u dhasheen iyo fahamka ay fahmayaan madluulaadkii alfaadda iyo taraakiibta luqada carbeed ee kala duduwani waxay faa'iidayse ay garanayaan ya maxaynu sheegnay dee waxaanu sheegnay inay iyaga oo kutub naxwe ka qoran ee aanay dhexdooda oolin ay qawaaciddii naxwaha sidii ay ahayd u isticmaalayeen oo faacilka ay godayeen mafcuulka kordhabeeyeen waxa weeyaan ama xarakaada ku kordhabaan ama xuruufa ku kordhabaan maaragta hadda oo ay makhfuudaadka sidoodii u khafdinayeen oo ay isamka faacil iyo isamka mafcuul kala yaqaaneen oo ay mubtada iyo khabarka kala yaqaaneen oo isamka mawsuulka iyo shardi caaidkiisa iyo siladiisa yaqaaneen maarata luuqaday u dhasheen bay ku yaqaaneen maxaanu nidhi muxuu yihi ninkii iyaga ka mid aha walastu binaxawiyin yaluuku lisaanahu walaakinii saliqiyun aquulu faucribu ah. niyow anigu waxaan qawaacidda naxwaha shubaysaan nin dee hadda ma garanaysa ee nuxaaddu ay maaragtay ay afkooda ku sheegayaane ruugayaane magaraysaa kolba qabo anigu warkaa ma aqaan walaakinii saliiqiyun dhalad baan ahay luqada u dhashay aquulu waan odhanayaa wixii aan doonayo fa ucribu icraabtaa sheegaysaan halkeedaan dhigay luqada de waa sidamaan u dhashay ugu dhashay markaa sidaasaan u toosinayaa buu saasoo kale ahay manay ahayn kuwa laxniya laa saxaabatu rasuuli lahi sal allahu alayh wasalama walaa a'imadii ka dambeeyey cilmigan ehelka ku ahaa dadkii islaamka soo gala ee islaamay ee luuqada carbeed ku casbayd ee cajamtayabaa markaa dee luuqadii ka gedantay oo dee laxnigii iyo wax badan lagu arko markaasaa lahi war qawaaciddii ha loo qoro ma aragtaa waa ka saaxibu maraqi sacuud ninka kunka bayde usuul fiqiga leh ee kitaabka jammaalikiga ee kitaabka jamcu jawaamica ee caalimka subkiye maaragtay shaaficigaah uu alifay badankiisa ama dhammaantiiba ku gebiyey keliya waxa uu bedelay meelaha qaarkood ayuunbuu madhabkii imaam maalik ku dhisay oo ay ku kala duwan yihin madaahibtu caalimkaas wuxuu yidhi awalu man allafahu fi lkutubi muxamed ibnu shaafici lmualibi wagayruhu kaana lahu saliiqa mil ladii lilcurbi min khaliiqa cilmigan usuulifiqiga ciddii ugu horreyse kitaab ku dawintay waa imaam shaafici raximah llah ee kitaab ku qorta laakiin su-aal buu ka jawaabay marka oo imaam shaafici ka hor lama aqoon cilmigan miya imaam shaafici dee laba boqol iyo afartii buu dhintay sooma imaam shaafici hortii lama aqoon miya maya maya maya ciddii imaam shaafici ka horreysay horti wa imaam shaafici hortii cilmigan waa la yaqaani laakiin muxuu aha waayruhu kaana lahu saliiqa imaam shaafici ciddii aan ahayna isaga ka horraysa saliiqu cilmigani u ahayo dee alfaada luqadii carabiga ah bilisaanin carabiyin mubiintii sharcigu kusoo degay waa luuqadii ay u dhasheenoo madluulaadkeeda iyo alfaadeedu waxay faa'idaysay iyo waxay ku kala duwan tahay iyo furuuqda udhaxaysa iyo wixii caamiyo wixii khaasa iyo wixii mudlaqiyo wixii muqayada iyo wixii maxaan idhahaayey amar iyo wixii nahye iyo siiqada amar keenaysa iyo taaan keenin kulli waa kala yaqaaneen waayruhu kaana lahu saliiqa afkii uu dhashay bay ahaydoo utomaatikali buu u yaqaani haddama gara waayruhu kaana lahu saliiqa milu ladii lilcurbi min khaliiq sida carabiba afkeedu af dhaladaa ugu ahaa ayay dee af uu dhashay ahaayeenoo dee ay ku yaqaaneen oo naasikiisa iyo mansuukiisa kala garanayen caamkiisa iyo khaaskiisa kala garanayo amarkiisa iyo nahyigiisa kala garanayeeno yaa ma garata wahaa kada marka waa sidaas marka waa sidaas sidaa sidaa luuqada carabiga iyo naxwaheedii iyo sarfigeedii iyo taraakiibteeda loo kala yaqaanay ee ay wax macruufa u ahayd oo ay u dhasheen oo dhalashadooda ku fahmayeen siday u yaqaaneen cilmigii usulu fiqiga sidii aynu sheegnay qawaaciddiisi u yaqaaneen oo ay kala garanayeen waxa caamkaa ah iyo waxa khaaska ah, ay kala garanayeen ya sidaas oo kale ayay cilmiganna u yaqaaneen sidaasoo kale ayay cilmiga taariikhdiiyo siirada rasuulka sal alla alay slam u yaqaaneen zayn lcaabidiin iyo isxaaq ibnu sacad bn abi waqaas ya ismaaciil ibnu sacad bn abi waqaas labaduba maxay sheegeen kunaa nucallamu maqaaziya rasuuli llaahi sal allahu alayh wasalama kamaa nucallamu suurata min alqur'aan waxaa naloo beri jiray nebiga sal allahu alayh wasalam maqaazidiisii iyo duulimaadyadiisii waxaa naloo beri jiray iyo siiradii rasuulka sal allah alay wasalam sida naloo baro asuurata min alqur'aan suuradda qur-aanka ka ah, sida naloo baro idan cilmu siira kaana macruufan baynahum cabdillahi bn cabaas bn cabdimualib radia allahu tacaala canhu majaalistii cilmiga dadka u qaban jiray waxaa ka mid ahaa maalmaha qaarkood waxaa loo khasisi jiray nebiga sal allah alay slam siiradiisii taariikhdiisii dacwadiisii iyo maqaasidiisii sal allah alay wasalam ayib hadduu maanta qof inoo yimaado sacad bn abi waqaas iyo ali bnmaxaan xusein bn xusein bn cali bn abi aalib ama xasan bn cali bn abi aalib iyo keyrkood waaa laga waxaa waxaa laga sheegay oo ka sugan inay awlaadooda u beri jireen siirada nebiga sal alla alay waslam siday u beri jireen suuradda qur-aanka idan hadduu low jaana waaxid waqaala lanaa cilmu siirada iyo waxaan iyo waa bidco hal naqbal minhu hadal kala la idan tasalsulkaasi sidaas ayaa cilmigan sidaa culumta loo kala qaadanayay culumtan waxaa loo kala qaadanayay mushaafahatan oo loo kala warinayey oo loo kala dhexlayay tabiiqeeda dhaqangalkeeda dhugashadeeda saasaa loo kala naqlinayay ilaa iyo lasoo soo gaaday in cilmi walba kutub in cilmi walba la qoro ilaa markii dambe lasoo soo gaaday in cilmi walba kutub gaara laga qoro kutub gaara laga qoro cilmigu inuu cilmi jiro yahay iyo in kutubtiisa qoraalkeedu wakti dambe dib u dhacana oo marka hore lagu kala qaato kala dhigashada kala warinta isu tilmaaminta waxaw dhaqangelinta lagu kala qaato kadibna muddo kadib la qoro waa laba shayoo kala farile iskuma xidhna laysa kullu cilmin duwina fii waqtin min alawqaat cilmi kastoo wati waktiyada kamida la qoray macnaheedu maaha in waktigaasi ugu horreeyey waadix ikhwaan rasuulka sal allahu alay wasalam meel foka tegin axaadiistiisa waa la kala warin jiray waa la xifdii jira qoloba qolay ka dhegeysan jirta qoloba qolay ku dul arin jirta waa la soo kala naqli ilaa iyo sidii loo soo kala naqlinay markii dambe la qoray aragta markii dambe la dawanay sidaa imaamu maaligu uu ugu dadaalayay ama u sheegay dadka cilmiga laga qaadanaya iyo dadkan laga qaadanan u kala saaray ee uu in dadkii loo sifaad loo eegayo astaama loo eegayo shuruud loo eegayo cilmiga laga qaadanaya uu sheegay sidaasoo kale imaamu shaafici cilmigaa uga dhaxlay imaam maalik oo imaamu shaaficina ardaydiisiisna uga dhaxshay wahaakada sidaynu sheegi doona ilaa iyo la soo gaaray in kutub laga qoro sida beritole markaynu halkaa iminka aynu marayno waxaynu soo gaadhnay meel aynu fahmi karno naska uu sheekhu sheegay marka intaasoo dhan oo gogoldhiga waxaynu u sheegnay inaynu naskan fahno iyo inaynu ka jawaabno ishkaal ah culumtani ma culum mubtadaca mise waa culum jirta ittadaxa alamru ya ikhwaan warkaasi maxadi ya أول <clears throat> من dون في علوم الحديث قال الحافظ بن حجر رحمه الله في نزهة النظر فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرماهرمزي في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية سماه الكفاية وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع وقل فن من فنون الحديث إلا وقد, وقد صنف فيه كتابا مفردا فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب إن شاء الله بري أيون هذا القيمة بدن آه شيخة aynu akhrin doonaa dhammaantii iyadoo aynu aynu isa soo gaarhsiinay halka sheekhu ka bilaabay iyo iyo wixii ka horreeyey subxaanaka allahuma bixamdik laa ilah illa anta astaqfiruka atuub ilayk ha u malaynina ayuha alikhwa in warkaa aynu sardinay inuu iska dayacmayo waanu ugu el waxaynu ugu celcelinaa liyahbut marka waxaad samaysaa si aad u qorato fawaa'idaasi darsiga dib u dhegayso wuu duuban yahay soo maa ka qoro berri markaad warkaa qorato maalin buu ku anfici doonaa hadalkaasi maalin ayaad hadalkaa u aayi doontaa subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astaqfiruka atuub